bismi lah aman raxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd masaladii xalay aan ka hadlay ee ku saabsanayd meydku meesha ku dhintay ma laga guurin karaa meel kale ma loo qaadi karaa waa masala kaanat cinda salaf masala saxba yani khilaafiya xataa saxaabada dhexdooda sidoo kale aimadu waa isku khilaafsanyihin sida raajixee xoogga badanna waasaan sheegnay meydku meeshu ku dhintay inaan laga rari karin xataa nebiga sal lay wasalam xadiidka jaabir raggii uxud lagu laayey ayaa jaabir wuxuu leeyahay aabbahay iyo abtigay ayay hooyaday soo qaaday buuri magaalada madiine say ugu aartay iyadoo soo wada ayaa waxaa ka daba yimid nin dhawaaqaya oo leh nebigu wuxuu amray shuhaadada inaad ku soo celisaan meeshay ku dhinteen meeshii magaaladii madiiney ka soo celisay waxay ku celisay meeshii ay lagu dilay halkii baana lagu aasay marka xadiista marfuuca waxay kutusaysaa nebigana ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh meydku meesha ku dhintay iyo qubuurta ugu dhow baa lagu aasaa ama in meel kale loo raraayay walow ay tahay masala bacdu ahlicilmi ay qabaan lakin waa laga xoog badan yahay man an salimin salim waxaa laga warinayaa salim bn cabdlahi bni cumar can abihi wuxuu ka warinaya cabdulahi bni cumar radi allahu canhuma anahu isagu ra'aa inuu arkay annabiya nebiga sal lay aslam wa abaa bakrin iyo abubakr wa cumara iyo aabihii cumar walxaal hum iyagu yamshuuna ay socdaan amaama aljanaasati janaasada horteeda iyagoo socda rawaha waxaa wariyay xadiidkaasi alhamsatu shantii baa wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibaana ibnu xibaan baa saxiixiyey wa acalahu waxaa cileeyey xadiidka annasaa'iyu imaamu nasaa'i wa taa'ifatun iyo koox culimmada ka mid ah bilirsaali bay ku cileeyeen inuu mursal yahay mursalka waa xadiidka aan la sheegin saxaabigii nebiga ka warinayay salawatu rabbi waslamu caleyh oo taabicigu uu nebiga u rafciyo saxaabigiina aan la sheegin waana cilo cilo wey dacfi keeni karta xadiiska dacfi keeni karta cinda jumhuuri lmuxadisiin xadiidku inuu yahay mursal yahay xadiidku waxaa kaloo soo saaray horta axmed iyo bayhaqi iyo ibnu xibbaan way soo saareen sidaa nasaa uu u rajaxay inuu mursal yahay baa waxaa u rajaxay irsaalkiisa axmed alimaam axmed cabdullahi bn mubaarak cabdilxaq alishbiili iyo culimo kale cilada irsaalka ah ee muxadisiintaasi xadiidka ay ku cileeyeen waxaa aada uga niqaashay sheikh alalbani caleyh raxmat ullah fi lirwa xadiidkana wuu tatabucay shawaahid duruq fara badan buu keenay wuxuuna rajaxay inuu xadiidku uu sugan yahay oo ciladaasi aynan macnaa waxa way dhiba u geysanayn xadiidka irwaaga ruuxii u baahan majaladka saddexaad sabxada boqol iyo siddeetan iyo toddoba halkaas sheekh ka sibcan ugu faafaahiy ayib xadiidku wuxuu faaideynayaa marka nebiga sal ly wasalam iyo abubakar iyo cumar janaasada markay la socdaan inay xagga hore ka socon jireen inuu arkay iyagoo xagga hore ka socda waxay kutusaysaa inay bannaan tahay janaasada marka la wado xagga hore laga socon karo kadalika xagga dambena waa laga socon karaa oo labadu waa bannaan yihi waxaana kutusaya xadiidka almuhiira bnu shucba wuxuu nabiga ka warinaya sal ly slam inuu yidhi nebigu sal lay slam alraakibu khalfa aljanaazati waalmaashi xayu shaaa minha yani ka saaran yani waxa weyaan waxaan dhihi lahaa ruuxa gaadiidka saarani ee janaazada la socda gaadiidkana saaran janaazada gadaasheeduu soconaya midka lugtiisa ku socdana janaasada dhankuu doonuu ka socon karaa isagoo dheer baan utegi doonaa bimacnaa marka janaasada lala socdo dadku waa laba qaar gaadiid bay saaran yihin kuwaasi waa inay janaasada gadaasheeda soo socdaan oyna ka hormarin dhinacyahana ka socda dadna waa dad lugaynaya dadka lugaynaya xagga horena way ka socon karaan gadaalna way ka socon karaan midigii bidixna way ka socon karaan sidaas xadiidku tilmaamaya sanadkiisuna waa xoog badan yahay alimaam tirmidina wuxuu leeyahay waa xasanun saxiix xadiiku marka macnahaasu inoo faaideynaya waxaana si fiican ugu cad xadiidka anas ibni malikin radi allahu canhu aydan oo ibn maajah iyo taxaawi soo saareen sheekh albaanina uu ley wa saxiixun cala sharti shaykhayn wuxuu yidhi rasuulku sal lay wasalam iyo abubakr iyo cumar kaanuu yamshuuna amaama aljanaazati wa khalfaha xagga horena waa ka socon jireen xagga dambena waa ka socon jireen laakiin kee fadli badan baa la isweydiinaya waxay culimmada qaarkood rajaxayaan in gadaal laga socdaayo inay ka fadli badan tahay in laga hormaro oo gadaashaa fiican bay leeyihiin waxayna ku rajaxayaan waxaa keenaya bay leeyihiin lafdiga uu nebigu yidhi wattabicu aljanaa'iza ama itibaacu ljanaais leanna raacidda waxaa la dhahaa bay leeyihin macnaha kelimadu waxay keenaysaa inaad daba socoto taasi marka waxay kutusi bay leeyihiin waxaana xoojinaya qowl cali bn abi aalib radi allahu canhu ka sugan oo uu yidhi almashyu khalfaha afdalu min almashyi amaamaha ka fadli salaati arajuli fii jamaacatin calaa salaatihi faddan inaad gadaal ka socotaay waxay ka fadli badan tahay inaad horay ka socoto ajirka ay isdheer yihiinna waa ajirka isdheer yihiin haddaad salaad jamaaca ku tukato iyo haddaad keligaa tukato soo ajir isma dheer han iyo labaatan iyo toddobiyo labaatan ajir isdheer ajirka ajir leeg ba waxaa isdheer buu leeyahay cali bn abi aalib janaazada haddaad horey ka socoto iyo haddaad gadaal ka socoto waxaa fadli badan inaad gadaal ka socoto macnaha sidaasi adarkaas ibn abi shayba soo saaray taxaawi bayhaqi axmed iyo ibnu xasmi ka mida wuxuu leeyahy sanadkiisu waa xasan weliba wuxuu leeyahay waa mawquufun lahu xukmu rafci lianna saxaabigu haddii uu sheego ajir xadidan hadduu camal u sheego oo ajirkaasaa laga helayaa uu yahay qaطcan jeebkiisa kama keeni karo ijtihaadna ma geli karo waa uun inuu hayo shaarica waa inuu ka hayo nebiga ka hayo salawatu rabbi waslamu caleyh waana axaadiista loo yaqaano marfuucun xukman marfuucun xukman waxyaanaan ijtihaadku geli karin mima laa majaala lilijtihaadi fiih ama lilra'yi fiihi wey macnahi ka mid sidaas weyaan marka in gadaal laga socdo ayaa fadli badan ayb amaa ruuxa gaadiidka saaran isaga waxaynu nidhi gadaal unbuu socon karaa sidaana waxaa laga faaidaysanaya xadiidkii muhiirat bnu shucban hadda sheegaynay lafdi intaa ka dheer buu ku yimid alraakibu yasiiru khalfa aljanaaza ruuxa gaadiidka saaran janaazada gadaasheeduu socon waalmaashi xaysu shaaa minha khalfaha wa amaamaha wa can yamiiniha wa can yasaariha qariiban minha ruuxa socdaay afarta dhinac dhankuu doonuu ka soconaya waana u dhowaanaya ka fogaan maayo ayb wاطiflu yusallaa calayhi wayudcaa liwaalidayhi bilmakfirati wاraxma ilmaha yarkaana waa lagu tukan labadiisa waalidna waxaa loogu ducaynayaa dembi dhaaf iyo naxariis waxaa soo saaray ahlu sunanka afarta iyo taxaawi iyo ibn xibaan bayhaqi tayaalis iyo axmed waxaa saxiixinaya tirmidi xaakim calaa shari bukhaari buu ku saxiixiyey dahabiyo shekh albanina waa ku waafaqeen xadiika macnaha sheegaya marka waa xadiis xulow marka raakibka gaadiidka saarani waa inuusan janaazada ka hormarin dhinacyahana ka soconin man gaadiidku wuxuu doonu ha noq ama xoolo nool ha saarnaado ama baabuur ha saarnaado waa inuu gadaal socdo an ummi caiyata umu caiya waxaa laga warinaya radi allahu canha qaalad inay tiri nuhiinaa waxaa nalaga reebay haddaan dumarkii nahay can itibaaci iljanaa'izi janaasooyinka raacitaankooda janaasooyinka inaan raacnaa nalaga reebay walam yuczam nalagumana adkaynin calaynaa korkanaga walam yuczam lama adkaynin oo lama laasiminin calaynaa korkanaga muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray xadiidka mucadiya wuxuu inoo faa'iideynayaa ajirka laga helayo janaasada raacitaankeeda raggay khaas ku tahay amaa dumarka iyagu inay janaasada raacaan oy aaska ka qayb galaan oy meesha tagaan waa makruuh sababtana waxa weeyaan bay leeyihiin xoogaa waxaa laga baqayaa ragga way ka qalbi jilicsan yihiina inayba iska bururaan oo macnaha meeshii ay ku kacaan afcaal iyo waxaan loo baahnayn baahnaynoo macnaha shareecada fidaas marka laakiin nahyiga u reebiddaa nebigu uu ka reebay nahyi lagu laazimiyey ma ah macnaha maxaa laga qaadanayaa nahyigaa laba qaybooda nahyu casiima iyo nahyi aan casiimo ahayn nahyi shareecadu shayga reebtay haddii la sameeyana ismi iyo dembi ka dhalanayo iyo mid ay reebtay samayntiisana uusan dembi ka dhalanaynin laakiin shay laga fiican yahay buu ruuxu sameeyey kan marka waa noocaas bimacnaa hadday aas ka qayb galaan oy tagaan dembi maysan gelin laakiin shay laga fiican yahay bay ku kaceen shay makruuhoo laga fiican yahay karaahata tansiih bay culimmadu ku xambaaraan ayuu sameeyeen way macnaha laakiin hadday ka qayb galaan dembi maaha shardi un waa inaysan samaynin wax shareecada khilaafsan oo muxuu ahaaye argagax iyo eh, hadal xun iyo dhaqan xun iyo inaysan samaynin baa muhim macnaha wa abi saciidin abu saciidin alkhudri waxaa laga warinaya ana rasuula allahi sal ly slam rasuulku qaala inuu yidhi idaa ra'aytum waxaa ka gedisan masalada masalada ziyaarada haddayna janaase raacid ahayn iyo aaska ka qaybgalkiisa ziyaaradooda ka waran qubuuraha ma soo siyaaran karaan way noo soo socotaa taa xadiikan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay waslam qaala wuxuu yidhi idaa goortii ra'aytum aad aragtaan aljanaasata janaasada markaad aragtaan faquumuu istaaga janaasada socota haddaad aragtaan ood fadhidaan fadhiga ka kaca inta idin dhaafayso taagnaada faman tabicaha ruuxii raacoo la socda oo meesheedii kasoo raacay ama dhexdaba kasoo raacay faman tabicahaa ruuxii soo raacay ee la socdayna falaa yejlis yuusan fadhiisanin xataa tuudaca ilaa dhulka laga dhigo ilaa la dejiyo oo inta ragga luquntooda laga dejiyo ama gaadiid hadday saarnayd dhulka laga dhigo ha fadhiisanin adugu oo janaasada ha ka hor fadhiisanin man muttafaqun caleyhi buhari muslim baa xadidkaa soo saaray kadalika waxay wariyeen shaykaynku can caamir ibn rabiica waxay ka warinayaan xadiid uu nebigu leeyay sal ly waslam idaa ra'aa axadukum ljanaazata midkiin markuu janaazada arko fain lam yakun maashiyan macaha hadduusan la soconin markaa janaazada falyaqum xataa takhlufahu ha istaago ilaa ay dhaafto ilaa ay gadaashiisa marto aw tuudaca min qabli an takhlufahu ama haddii ilaa laga dhigo iyadoon ku daba marin haddii iyadoon ku la dhigo dhulka la dhigana waa iska fadhiisan karta haddii lagu dhaafiyey gadaashaada martana waad iska fadhiisan karta laakiin intay kugu soo socoto ama kula siman tahay ha fadhiisanin waa inaad taagnaata muslim sidoo kale wuxuu warinaya min xadiidi jaabir nabigu sal lay waslam qaama lijinaazatin janaazu isu taagay janaazo socoto arkay markaasuu istaagay markaasaa lagu yidhi nabiga sal lay slam inaha yahuudiyatun nebi allo waa yahuudiyad janaazadu waa januuza ruux yahuudiya markaasaa nebigu wuxu uri sal lay wasalam ina almowta fazaca ma aha inaan yahuudiyad iyo muslim iyo nasraaniyo u istaagayne geeridaas sideedaba argagaxa soma wax argagax hadduu kugu yimaado miyaa la fadhiyaa laa qadar allah hadda wax laga naxa hadduu inagu soo fakado miyaynu fadhiyanaa mise waan kala yaacayna soo la kala yaaci maayo marka fadhi ma yaallo wey meel janaaza maraysooo geeriyo mowd ka muuqdo fadhi ma yaallo argagax baa yaalla xadiidkaasi wuxuu inoo fasiray cilada loo istaagayo soma xadii kalaa jira oo isaguna ciladaa ku suganoo nasaa-i soo saaray min xadiidi anas oo nebiga sal lay wasalam lagu yidhi janaasadii markuu isu taagay rasuul allo waa janaaso yahuudi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam inamaa qumnaa lilmalaa'ikati annagu yahuudda maana isu taagine waxaan isu taagaynaa waa malaa'igta darteed buu nebigu sal lay slm xadiikaasi imaamu nawowi caleh raxmat ullahi wuu saxiixinayaa oo wuu sugan yahay buu leeyahy ayb marka laba macnaa inuu soo baxay sababtii cillada loo istaagayo malaa'igta la socoto janaasada ama malaa'igta meesha socota in loo istaagayo waa xadiidkaasaa ku yimid imaamu nawowi uu saxiixinay in argagaxa geerida darteed loo istaagayana waa xadiiska hore labada sababoodba marka waa jiraan ayb xadiikaas xadiistaas marka waxay faa'iideeyey janaasada in loo istaago oo laba macno ah haddaadan la soconina markay kugu soo baxday ku ag marayso ilaa ay ku dhaafto istaag oo taagnow macnaha kaleetana waxa weeyaan haddaad la socoto meeshii lagu aasi lahaa marka la geeyo ilaa dhulka la dhiga ha fadhiisanin markii dhulka la dhigo umbaad adiguna salka dhulka dhigi karta inta kale waa inaad taagnaato labadaa macnoba axaadiistu faaideynaysa labada macnoba sida raajixa waa mansuuq xugum horay ahaayeen laakiin waa la bedelay xugum horay ahaydo waa la bedelay oo nusuus baa ka dambaysay oo waxaa ka mida nusuusta ka dambaysay xadiidka cali bni abi aalibin radi allahu canhu cali wuxuu yidhi qaama rasuulu lahi sal lay aslam liljanaazati faqumna uma jalasa fajalasna bui muslim baa soo saaray xadidka iyo nebigu markii hore janaazada wuu istaagay wuu istaagi jiray macnaha gadaal dambana wuu ka fadhiisto wuu iska fadhiistay markii hore uu istaagi jirayna waan la istaagi jirnay markan dambe uu istaagidda intuu iska daayay uu fadhigiisa daystayna waan la fadhiisanay buui xadiikaasaa marka loo deliishanayaa inuu xugu mansuuq yahay bayhaqi baa sidaas hore soo saaray oo lafdiga bayhaqi waxa weeye qaama rasuululahi sal lay slam cala aljanaa'iz xataa tuudaca janaasada ayuu nebigu u istaagi jiray ama la istaagi jiray ilaa laga dhigo wa qaama annaasu macahu dadkiina way la istaageen uma qacada bacda dalika wa amara bilqucuud markaa kadibna wuu fadhiistay dadkana fadhiista buu dadkana fadhiista buu yidhi xadiikaasna isaguna waa sugan yahay lafdigaasoo kaleeto hadda uu bayhaqi ku wariyeyna mid la mida waxaa ku warinaya imaamu taxaawi sanadkiisuna waa xasan sida shekh albani u leeyay inay marka mansuuq yahay labadaa xugunba oo janaasada laysu taagayo ama ilaa dhulka laga dhigayo la taagnaanayahay inay la bedelayoo xukunkaasi horreeyo hadda uusan jirinoo shareecadu badashay waa siday culimmada badankood qabaan sidaasay jumhuurtoodu qabaan oo hadda waad iska fadhin wey manaa saas w man mashruuc ma alimaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahwiye iyagu waxay leeyihiin masaladu waa khiyaar masaladu waa khiyaar naskhi meehe haddaad hadda isu taagtana dhib ma leh haddaad iska fadhidan dhib ma leh oo nebigu samayntiisii horena weli wey jirtaaye lama bedelin samayntiisii dambena waxay ahayduun ummadda inuu u banneeyo o yidhahdo waadna iska fadhin kartaan oo labada uu khiyaar geliyo saasaa laga faa'iidaysan bay leeyihiin imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya marka saas way macana warka murtidiisu waxa weeyaan laazim ma ah waajibna maa ah in la istaago calaa ra'yi axmed oo isxaaq haddii la yidhaahdana haddaad istaagta dhib ma leh calaa ra'yi aljumhuurna xugum mashruuca maba ahaba oad iska fadhin man sidaas ayb an abi isxaaqin abu isxaaq waxaa laga warinaya ana cabdlahi bni yaiida cabdulahi bni yaziid alansaari adkhala wuxuu geliyey buu yidhi ana cabdallaahi bni yaziid alansaari saxaabi weye ayaa adkhala wuxuu geliyey almeyita meydkiibuu geliyey min qibali rijlay alqabri qabriga labadiisa lugood dhankooda ayuu meydka ka soo geliyey wa qaala wuxuuna yidhi haadaa kan aan sameeyey oo meydka in qabriga labadiisa lugood dhankooda laga soo geliye ah haadaa kani min asunnati sunadii buu ka mid yahay akhraja waxaa wariyey bu abu daawuuda baa wariyey kadalika waxaa wariyey bayhaqi min ariiqi abi daawuud ku wariyey ibn abi shayba isaguna soo saaray bayhaqi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix sidoo kale xaafidka ibnu xajar wuxuu leeyahay rijaaluhu rijaalu saxiix xadiidku marka waa sugan yahay xadiidku waa sugan yahay min asunati hadduu saxaabigu yidhaahdo waxaa la yidhahdaa baa nidhi waa marfuucun xukman yani min asunna wuxuu ka wadaa sunnadii nebi maxamed sal lay slm hadduu taabicigu yidhaahdo min asunnati marfuuc maaha laakiin hadduu saxaabigu yidhahdo min asunnati ama hiyo sunna wuxuu ka wadaa sunnadii nebi maxamed sal lay slm sidaasu imaam shaafici caleyh raxmatullah fi risaala markuu ka hadlayo usuusha iyo mustalaxa iyo yuu aad ugu taqriirinaya waana sida jumhuurta ay qabaan wey man culimada badankood ay qabaan ayb xadiidkani wuxuu marka inoo faaiideynaya meydka marka la keeno oo qabriga la gelinayo sidee loo soo dhiibayaa dhankeese laga soo dhiibayaa soo dadna qabriga ma galaan oo waada dadkii buddhigga samaynahaye meydka ama eh, muxua ah, luxudka gelin lahaa ama jeexa dhegi lahaa wey ah, kuwana way wadaanoo way soo dhiibayaan meydka see loo soo dhiibayaa marka waxaa loo soo dhiibayaa qabrigu wuxuu leeyahay lugo iyo madax lugaha iyo madaxuna waa meydka qaabka loo dhigayo dhanka lugihiisu ay marayaanna waxaa la yidhaahdaa rijlaya alqabri qabriga labadiisa lugood dhankoodaa la dhahaa dhanka meydka madaxiisu uu marayana madaxa qabrigaa la yidhahdaa soo loo dhiga bimacnaa waxaa laga keenayaa sidaa markaan hadda anigu u fadhiyoon kasii jeedo qiblada kasii jeedo koonfur ujeedo kaleeto idinkusoo jeedo waxaa laga keenayaa meydka dhanka midigta soo ma saasaa loo soo gelinayaa isagoo laga wado madaxiisaa la soo dhiibayaa waa la qabanayaa madaxii marka wuxuu marayaa dhankaas sida loo wado isagoon la rogin baa iilka la dhigaya ila waxaa la rabaa inuu jirsado waxaa la diidan yahay inta dhanka kale laga soo geliyo qabriga dhexdiisa in lagu kala wareejiyo soo ma ila haddii dhinacyaha kale laga soo geliyo ama xagga muxuu ahay qiblada laga soo geliyo ama dhanka dambe laga soo geliyo ama dhanka madaxa laga soo geliyo waxay kalifaysaa in la kala wareejiyo kuwa qabriga gudihiisa ku jira meydka inay kala wareejiyaan soma si aan taa loogu baahanin ayaa marka si qumaatiya loo soo gelinaya dhankiisu luguhiisu ay mari lahaayeen baa laga soo gelinayaa toos baa loo wadayaa kadibna tartiibtaasaa loo gelinaya meesha loogu talagalayidaasmanasina sidaa tahayna waxaa qaba oo qabriga dhankaa laga soo gelinayo meydka alimaamu shaafici axmed ibnu xambal khilaafan lilxanafiya xanafiyada iyagu waxay yidhahdeen ma ahee dhanka waxaa laga soo gelinayaa innaga hadda qiblada inu ah, dhanka qiblada dhanka qiblada oo luxudka korkiisa dhankaasaa laga soo dhiibayaabay waxay daliishadeen xadiis sheegaya nebiga markii qabriga la gelinhaya dhankaa inay ka dhiibeen saxaabadu waa xadiis daciifa xanafiyada mustanadkoodu ma sugna waa xadiis daciif wey macnaa alimaamu shaafici baana aada u radiyey wuxuu yidhi annagoo amwaaddannada qabriga dhanka lugaha ka soo gashana ayaa waxaa noo yimi buui nin hariib ah markaasuu sunnadii nagu dabagediyey buui inuu nagu dabagediyo isku day abu xaniifa uula jeedaa bay dhahaan abuu xaniifa ayuu ula jeedaa uu radiyey marka waxaad ka fiirin kartaan kitaabkiisa alum ayuu masalada imaamku kaga hadlay macna marka sida sawaabka waa saas macna xagga lugihiisa u jeedsan lahaayeen baa laga soo dhiibayaa tooskii saasaana qabriga loo gelinaya saasman an ibni cumar radi allahu canhuma can inabiy nebiga wuxuu ka warinaya sal lay slam qaala nebigu inuu yidhi idaa goortii wadactum aad dhigtaan mowtaakum kuwa idna idinka dhintay fi lqubuuri xabaalaha iyo qubuurta markaad dhexdooda gelisaan faquuluu waxaad dhahdaan waa markaad dhigaysaan bismi illaahi magaca ilaahay baan ku dhigaynaa wa calaa millati rasuuli illaahi rasuulka ilaahay diintiisa korkeedana waa ku dhigayna ahrajahu ah, waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuud iyo abu daawuud wnasaaiyu iyo nasaai wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan wa acalahu waxaa cileeyey addaara quniyu imaam daara quni baa bilwaqfi xadiidka ku cileeyey inuu mawquuf yahay oo wuxuu leeyahay xadiidka rafcintiisu wuxuu leeyahay waa shaad walmaxfuud inuu mawquuf yahay saas man xadiidka waxaa kaloo warinaya tirmidi ibn maajah iyo axmed way warinayaan iyaguna xadiidka ciladiisu waa waqfigaas oo mawquuf ibnu cumar ku jooga oo ibnu cumar ficilkiisiiyo nebiga gaadhsiisnayn ayuu daaraa qutni xadiidka ka dhigaya sidaana waxaa ku raaca imaam albayhaqi ah, laakiin xaakimu wuxuu saxiixinaya xadiidku isagoo marfuuca ah, ayuu calaa shardi sheikhiin ku saxiixinaya dahabina waa ku waafaqay sheekh albaanina sidoo kaleeta waa ku waafaqay waxaana xoojinaya xadiidka oo macnaha wuxuu leeyahay sheekh albaani markuu duruqda xadiidka jamciyey kadib oo isu keenay yaa wuxuu leeyahay wاsawaab ana alxadiida صaxiixu marfuuca wamawquufan sida sawaabkaa xadiidku markuu marfuuc yahoo nebiga la gaadhsiiyena oo hadalkii nebiga laga dhigana sal lay aslam waa sax ibnu cumarna wuu sameeyey oo ficilkii ibni cumar isagoo ana waa ku sugany qowl ibni cumarna waa ku sugany man marka waxa weeyaan saxaabigu marna nebigu xadiidka u tiiriyey marna isagaa yidhi oo nebiga uma tiirin yani waxa weyaan cillad maaha bule man wax dhiba ma leh waxaana u markhaati kacaya xadiidka xadiid kaleeto oo bayaadi nin yidhahdaa warinaya oo saxaabiya radi allahu canhu wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam idaa wudica almayitu fii qabrihi meydka markii qabriga la dhigayo falyaqul ha yidhaahdeen alladiina kuwa yadacuunahu dhigaya xiina yuudacu fi llaxdi marka luxudka la dhigayo kuwa luxudka dhigaya hal yidhaahdaan bismi illaahi wa billaahi wa calaa millati rasuuli illah sal lay slam magaca iyo alle madaxii alle iyo diinta nebi maxamed korkeeda xaakim baa soo saaray sheekh albaanina wuxuu leeyahay isagiiyo dahabiba xadiidka way ka aamuseen laakiin sanadkiisu waa saxiix buu ley shekh albani caleh raxmatullah janaa'iskana wuu ku taxsiininaya irwaagana wuu ku tasxiixinaya sanadkiisa ayib xadiidka marka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa meydka marka la caro dhigayo la dhul dhigayo oo iilka la dhigayaay sidaa in la yidhahdaa sunna ah wacalى milati rasuuli illah ama fii lafdin bismi illaahi wa calaa sunnati illah wa fii lafdin aakhar bismi illaahi wa billaahi wa calaa millati rasuulillah saasaa la dhahayaa kadibna waa la seexinaya manaa waa la dhigaya ayib meydka marka dhulka la dhigayo in dhabanka loo banneeyahay wax ku soo arooray ma jiro wax loo hayo masalada iyada dhabanka in inta loo baneeyo oo marada laga faydo dhulka carada la qabadsiiyo wax loo hayo ma jirto saas man wax loo hayo ma ay jirto waxaa soo arooray sidoo kale oo iyadana aan meel haysanin oo daciifa ah. bal daciif jiddan ah haddayna mawduucba ahayn meydka marka qabriga la gelinayo oo iilka la dhigayo in la yidhaahdo minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra aayaddaa in la ahriyo kadibna la yidhaahdo bismi illaah wa fii sabiili illaah wa calaa millati rasuuli illaah aayaddaa in la akhriyo qaar baa tafsiil sii gelinaya waxay leeyihin dhar saddex marxalay u kala qaybinaya adiga mid aad tidhaahdaba xadiidkaa xaakim baa soo saaray bayhaqi baa dariiqiisa ku wariyey waana daciif jiddan ma sugna xadiikaas warkaasi dadku akhriyaan wax sugan ma aha maxaa yeele xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo cali ibnu yaziidin alhaani oo laysku waafaqsan yahay dacfigiisa cubaydulaahi ibnu zaxrin addamri oo isaguna daciifa bal alimaam ibn xibaan wuxuu leeyahay xadiidku mawduuc buu u egyahay wax nebiga lagu been abuurtay ayuu u egyahay buu leeyahy marka warkaasi war jira ma kutubta fiqiga iyo xawaashidooda unbuu ku yaallaa laakiin ariiqsugan kuma sugna wa can caaishaa radi alahu canha ana rasuul lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi kasru cadmi lmeyiti meydka laftiisa jabinteeda ka kasrihi laftii jabinteeday la mid tahay xayan isagoo nool xayan xaal u yahay mid nool laftiisa la jabiye bimacnaa meydka oo laftiisa la jabiyaaye waxay la mid tahay laftii oo la jebiyey isagoo nool rawa waxaa wariyey abu daawuud abu daawud baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey sanadkaasoo calaa shari muslimin ah kadalika axmed iyo abu daawuud ibn maajah baa soo saaray iyo daara bayhaqi sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo sacd ibnu saciidin alansaari rijaalu muslim buu ka mid yahay laakiin aimo badan baa daciifinaya laakiin rag badan baa mutaabaceeyey ciladaasi wax mushkila ma qabto sidaas daraaddeed baa ibnu daqiiq ilciid wuxuu yidhi calaa shari muslim buu xadiidku saxiix ku yahay sidan uu muxuu ahaay xaafidkuba leeyahy waxaa taxsiiniyey ibnu qaaan abulxasan ibnu qaaan sheekh albaanina irwaagu ku saxiixinaya xadiidku waas weyn meydka laftiisa in la jabiyo waxay la mid tahay isagoo nool oo laftiisa la jabiyo kale xagga ismiga iyo dembiga sida macnaha waxa weyaan tafsiirka dambe inoogu soo socdo xadiidkaasi wuxuu inoo faa'iideeyey meydka muslimku wuxuu muxtaram u yahay markuu noolaa siduu muxtaram u yahay intuu dhulka korkiisa joogoon la aasinna lama jabin karo lagumana xadgudbi karo xurmadii wuxuu leeyahay uu lahaa markuu noolaa haddii la aasoo qabriga la geliyana laguma xadgudbi karo oo looma soo saari karo loomana jabin kara laftiisa xaaje iyo daruuro la-aan hadduu qabriga ku jirana laftiisa waa la ilaalin hadduu banaanka yaallo meyd yahayna laftiisa iyo jirhkiisa waa in la ilaaliyo sidii markuu noolaa loo ilaalin jiray ixtiraamkaasuu ixtiraamkaasu macna ayib masaladaasi oo ruuxa muslimka lafihiisa iyo jirhkiisa in la ilaaliya ah waa masale laysla ogol yaho khilaaf ka jirin laakiin waxay ka doodayaan markay timaaddo xaajo iyo daruura timaaddo ma la samayn karaa oo maala masle hadda casriyaa jirta masle casriyo cusubbaa jirto tashriixa waxaa la yidhaha tashriix aljuthad dadka dhintay in inta qalitaan lagu sameeyo jidhkooda la qalo oo la gogooyo qalitaanka dadka dhintay lagu sameeyo oo isbitaaladu sameeyaan ama dhakhaatiirtu sameeyaan waa masle casriya taqriiban saddex sababood mid ka mida ah loo sameeyaa bay dhahaan sababta koowaad waxaa loo sameeyaa sabab jinaa'i ah oo ruuxii maalan in la dilay iyo inuu iska dhintay baa la kala garan la-ayo waa laysku haystaa ama taxqiiq buu u baahan yahay sababtuu u dhintay in la ogaado xaaladdaa iyadaa hadday xaq ku xidhmo oo xaqiijinta sababtuu u dhintay xuquuqi ku xidhan tahay markaasi qalitaan baa lagu samayn karaa waana la xaqiijin karaa bay culimmadu leeyihin hayatu kibaar alculamaa iyo majmacu alfiqh alislaami iyo majaamicda iyo fataawida jamaaciga ah. lianna xuquuq baa markaa ka sugmayso haddii kaleetana meesha ku lumaysay leeyihin waa maslaxa raajixa ayay markaa ku jirtay leeyihin daruur ahaan baa markaa loo samayn karaa bay leeyihin ta labaadna waxa weeye waxaa loo sameeyaa cudur halisa inuu u dhintay oo cudurrada gudba ah oo markaasi bulshada looga baqayo cabsidaasi hadday jirto si bal hadduu jiro dadka kale loo badbaadiyo oo looga hortago cudurkaa isagaa in la xaqiijiyo markaasi tashriix iyo qalid loogu sameeyana waxay leeyihin waa bannaanta iyaduna oo markaana maxaa la fiirinayaa waxaa la fiirinayaa maslaxada caamka ah ee dadkii noolaa u noqonaysa sababta saddexaadi waxa weeye in tashriix iyo qaliinka loogu samaynayo in lagu barbarto tacliin ahaan oo ardadii jaamacadaha ku jiray ama muxuu ahaay baa la doonayaa inay ku bartaan hadhow siday u qali lahaayeen dadka u baahda qalitaanka waa barasha marka waa lagu baranaya markaas bay culimmadu waxoogaa taxadar ka muujiyeenoo waxay leeyihiin haddii la heli karo naf aan muxtaram ahayn oon muslim ahayn sida gaalada oo kaleeto ilan iyaga laftoodu muxtaram ma aha sooma kuwaasoo kale haddii laga maarmi waayo ha lagu barbartay leeyihi laakiin naf muslim amaya ah soma halkaas soo istaagay haddii la waayo ka warramaa leeyihi taas in lagu barbarto xayawaan hala raadiye dheh xayawaan lagu barbarto oo bini aadamka xubnihiisa iyo qaabkiisa u yaalla allowga hala raadiyo waxaa la yidhi waxaa jira wax badan oo bini aadamka iyo xayawaan ku kala gedisan yihiin lagama maarmayo in lagu barto oo la garto si hadhow qalliinka loo helo halkaa markay gaadho waxay yidhahdeen waa xaalad daruure tuqadar biqadariha qiyaasteeda markaa halaga qaatay dheh fatwada noocaasa waxaa bixinaya hay-atu kibaar alculamaa mamlakada majmuc alfiqh alislaami oo jiddo ah oo culimo fara badan kulmiyey majaamicda fiqigaa taqriiban dawaabid bay u dejinayaan oo marka macnaha waxa weye ruuxa yani ma la qali kara saddexdaas sababood bay u kala qaadaan jirkiisa si looga saaro xubnihiisa qaar ka mida ayadana ma la qali karaa bay leeyihi waa iyaduna masle kaleeto tafaasiil kaleeto u baahan laakiin muhimmaddu inaan tilmaanno unbay ahayd man ayb inta aan wax xaajo iyo daruuro ama maslaxo caama ama xaaja caama intayna jirin oo xad daruuro ku dhow asalku waxa weeye ruuxa muslimkaa ah, jirkiisa hadduu dhinto inaan lagu xadgudbi karin xataa hadduu dardaarmo waa xaaraam dardaarankaa lama fulin karo leanna bini aadamku waxyaalaha uusan awood walayn waxaa ka mid a jidhkiisa kuma tasarufi karo sida xoolahoo kale maaha jidhkiisa kuma tasarufi karo ilahay baa tabaaraka wa xubnahan iyo jidhkan siduu doona kama yeeli karo saas daraaddeed lama iibsado ma gadmaan dhiiggu ma gadmo xubnuhu ma gadmaan bini aadamku waa ka karaamo wan yahay wax gadmi kara saas manaa xubnihiisu wax gadma ma aha ayb waxaa la mida ah sidoo kale oo jabintaasi iyadana soo gelaysa markii la aaso kadib markii la aaso ma la soo saari karaayoo lafihi qabrigiisa dib ma loo qodi karaa dib ma loo qodi karaa kutubta fiqiga markaad dib ugu noqotaan waxay leeyihiin haddii meydka maslaxadiisa ay ku jirto in qabriga la qodo oo laga saaro ama ma ahee dad kale oo nool meesha xuquuqi kaga maqan tahay sidaa loo samaynayo waa bannaantaay leeyihi amtilo fara badan bay u samaynaan kutub shaaficiyada diidaad markaad dib ugu noqotaan miisaaladay samaynaya waxaa ka mid ah, waxay leeyihin masalan dhul dad leeyihiin haddii lagu aaso ama dhul la dhacay haddii lagu aaso hadda masalan soomaaliya oo kale ka jirta dadkii magaalooyinka ku dhimanaya dhul dad leeyihiin baa layskaga aasahaya berri haddaad tagto dhulkaagiiyo qubuur noqday baa laga yaabaa inaad tagtaba soma maxaa la samaynaya culimada shaaficiyadu waxay leeyihiin dhul dan leeyahoo mamluuk ah haddii ruuxa lagu aaso waa la saari bay leeyihin leanna aaskii horaa khaldanaayo dhulkan ma ahayn dhul waqafa dhul caama ma ahayn lafihi baa la bixin bay leeyihin bal waxay leeyihiin haddii kafan lasoo xaday ama lasoo dhacay lagu aas waa in laga bedelo la saaro rag baa qaba jaabir bn cabdilaahi kamaa fi saxiixi muslim aabbihii markuu dhintay oo lagu dilay uxud nin baa lala aasay fii saxiixilbukhaari baan dhihina markay muddo ka soo wareegtay buu wuxuu ku qanci waayey oo waxoogaa uu yani raalli ku noqon waayo aabbihii inuu nin kale qabri kula jiro intuu qabrigii ka saaray buu qabri cusub u sameeyey xataa bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin meydkii markii la aasay kadib haddii la ogaado calooshiisa inay ku jirtay luul ama macdan qaaliya ama jawhar oo dadkii lahaa ay sheegtaan waa la qodi bay leeyihiinoo waa looga soo saari wixii uur ku jira adiga waxay leeyihiin hadday xaaja keento waa la soo saari xaajadaa waxaa ka la mid ah oo qabriga lafihiisa loo saarayaa iyadoo taxadar la samaynayo hadduu qabrigu noqono qabri lagu fitnoobay diin ahaan oo qubuurta la caabudo ee ilaahay ka sokow la caabudo ee la barakaysto ee dadka tawxiidkoodii kaga fitnoobeen ee diintoodii kaga khaldameen qubuurta noocaasoo kale a ah waa laasim in la saaro iyaga limaada lianna waxoogaa yaroo oo meesha galay hadday culimmadii leeyihiin waa loo saari karaa diintii ummadda oo fitnaysanoo qabrigan ku fitnaysan looma saari karayay waxoogaa xoogaa ma abaa ummadda caqiidadeeda iyo diinteeda ka ron ya cumar bin khaaab radi allahu canhu waxaa ka sugan nin la dhihi jiray danyaal oo la yidhahdo ambiyaa bani israa'iil buu ku jiray ayaa markii ay saxaabadu duuleen qabrigiisiiyo waxoogaa la barakaysanayay u tageen cumar baa qisadii soo gaadhay cumar wuxuu yidhi lafihiisa saaro oo meel aan la garanaynin ku aas yaa lagala cararaya ya dadkii ku fitnoobay aarkaasi waa aar sugan wey cumar bn khaaab uu ka sugan yahy soma aarkaasi waa aar sugan qubuurta marka in dadka lagu sameeyo tamwiih oo dadkan caabudaya laga tirtiro o laga baabi'iyo waa maqsad min maqaasid shariica maqsad min maqaasid shariica weye cidday u suuroobi kartana waa inuu sameeyo waxaa ka mid a ah haddii masaajidda iyo qubuurtu isku dhex dhismaan masaajidkuna horeeyey qabriga lafihiisa la saaraya qubuurta muslimiinta lagu daraya dhibna maaha waa waxay aimadu fatwoodeen oo culimmadu samayn jireen sidaasoo kale markay dhacdo oo qabriga lagu fitnoobana asagana lafihiisa inta la saaro waa in la dumiyo meel kaleetana lagu aasoon la garanay sidaana macnaha ummadda caqiidadeedii loogu xifdiyo sidaasaa salafka ka sugan ridwaanulahi calayhim saasmanayb masle ishkaalla maa masle dhible ma aha masalada waayahan buuqu ka kacay wadaadadii soomaalidu caabudi jirtay ee qubuurahooda la saaray sax weeye aweys hala saaro sheekh nuur hala saaro inta hadhayna hala saaro aciga markii horena in la dhisay xaaraam ahayd waan u tegi doonaa intaan cid kale la gaadhin oo madhab kale la gaadhinna madhabka shaaficiga aimadiisa qabto saas maana waana ariib intay soomaali labaatan sano dadkii noolnoolaa baaba ahayeen oo suufiya aynan nuu dhihin maalintii qubuurta loo tegay inay dagaal galaan soo la yaab war maxaad u xanaaqi weydeen inta ummadda dhiiggeedu daadanahayo islaynays maya ah, garo oo dadka nool ayaga waxaa kala weyn wadaadkan ay caabudahayaane qabriga ku jira xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin sooma dhigan qoladii ha nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu dhagaxyaantoodii ka jitoobiyey yani waxa weye janna junuunu waa wawaasheenba iyago dhanba markaasa waxay dhaheen abaal kale male hala gubo marka masaladu masale mashruuca waay masaladu masale mashruuca weeye ayu wadaad oo qabrigiisa lagu fitnoobo waa in caamada laga saaro lana meel la garan waayena lagu aaso ummadda iyo diinteedana loo badbaadiyo wadaadkii dabad ka qaba ha yimaado meelahaas laga hadla wadaadkii dabad ka qaba ha yimaado wazaada wuxuu ziyaadiyey ibnu maaja wuxuu siyaadiyey min xadiidi ummi salmata radi allahu canha fi limi buu siyaadiyey iimi iimiga xasgee la socotaa waxay la socotaa kasru cadmi almayidi ka kasrihi xayiyan dhankay iskala mid yihiin fi limi xagga dembiga iskala mid yihiin ah siyaadadaasi alxaafid albusiri wuxuu leeyahay fii tacliiqihi cala zawa'id ibni maajah fii isnaadihi cabdulahi ibnu ziyaad oo majhuula ah ku jira buu leeyahy kadalika waxaa ku jira in la yidhahda cabdulahi ibnu ziyaad ibnu sabcaan almadani axad lmatrukiin buu leeyahy albaanina wuxuu leeyahy fi lirwa kelimadaasi fi lismi ah xadiid ma ahee waa tafsiir ay ruwaadda qaarkood fasireen yani waa un nooc tafsiira ah macna oo dhankee bay iskala mid yihiin xagga dembiga ruwaadda qaarkood baa tafsiirkaa ku daray buu leeyahy an sacd bn abi waqaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi alxiduu lii laxdan ii luxudeeya lii aniga ii luxudeeya laxdan luxud ii luxudeeya wansibuu taaga ama ooga calaya korkayga allabina bulkeetiga ama dhoobada nasban taagid allayina buu idin layina halkaas saas ii qoray ya buu ka dhigay saxma allabina w soma labin labinka waxaa la yidhahdaa waa dhoob dhoobada bulketiga loo sameeyey w meydka marka iilka la dhigo soo dhoobo lagama sokaysi so aysan ugu gudbin caradaasaa labinka laga wadaa saas man ayb wansibuu taaga buu yidhi calaya korkayga allabina nasban taagin kamaa sunica sidii lagu sameeyey oo kale birasuulilahi sal lay waslam rasuulka lagu sameeyey rawa muslim baa wariyey kadalika nasaa axmed ibn aja baa wariyey wuxuuna yidhi arrinkaa isaga ah xanuunkii uu ku geeriyoon doono ayuu sacd bn waqaas radi allahu canhu dardaarankaa ka tegey oo wuxuu leeyahay qabrigayga markaad qodaan luxud ii sameeya sidii nebigaba loogu sameeyey sal lay wasalam kadibna dhoobadaasi hulkeedka ahaanta taagtaaga buu leeyahy macnaha sidaas way sidii nebigaba loogu sameyey sal lay waslam ibn maajah iyo taxaawi iyo axmed waxay anas ka warinayaan nebiga markii la oodsaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa magaalada madiina waxaa joogi jiray laba nin oo dadka budhiga ama meesha ruuxa la dhigayo qoda nin wuxuu yaqaanay luxudka iyo sida loo qodo ninna wuxuu yaqaanay shaqiga iyo jeexidda waa kaan soo kala sheegnay luxudkana waa xabaalbilaashta marka la qodo xagga qiblada in qabliga qabriga loosii qodo yani darbiga hoostiisa lasii jeexo shaqigana waxa la yidhahda xabaalbilaashda bilaashta marka la qodo bartankeeda in lasii jeexo lasii dheereeyo oo meeshii la dhegi lahaa meyd halkaa lasii jeexo marka labada nin ninna wuxuu aqoon dheeraada ulaha samayn jiray shaqiga jeexidda midna luxudku samayn jiray labadaa ninba magaalada madiinay joogeen nebigii waa geeriyooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadu marka waxay garan waayeen nebiga ma luxud baan u samaynaa mise shaqi iyo jeexid baan u samaynaa keen yeela ayib markaasaa waxay yidhahdeen nastakhiiru rabbanaa wa nabcasu ilayhima fa ayuhumaa sabaqa taraknaahu fa ursila ilayhima ilaahay baan sida khayrka ku jirta weydiisanaynaa labadii ninna ha loo cidiro labadii nin baa loo cidiray labadooda kii soo hormara baynu arrinta u dhiibaynaa kii luxudka samayn jiray hadduu soo hormarana luxud baynu ka dhigi kii shaqigiiyo jeexa samayn jiray hadduu yimaadana isagaynu arinta u dhiibiyo shaqi baynu ka dhigi waa loo cidiray marka fa sabaqa saaxibu laxdi kii luxudka baa ilaahay amarkii soo hormaray asagii bay talada u dhiibeen kadibna nebiga sidaasay ku aaseen oo luxud bay u sameeyeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaafidku wuxuu leey ibn xajar weeye sanadkiisu waa xasan albaanina waa taqriiriyey shawaahid buuna ku xoojiyey xadiidka isaga macna marka haddii nebiga luxud lagu aasay oo iilkiisu uu luxud ahaa saxaabigaasina wuxuu leeyahay sidii nebiga luxudka loogu sameeyey anigana ha laygu sameeyo caradana ha la iga xijiyo labinkaas ama kolketigaas xadiidku marka wuxuu faa'iideynayaa luxudku inuu ka fadli badan yahay shaqiga iyo jeexidda waxaana xoojinaya xadiidka cabdulahi bni cabaas oo nebigu uri sal lay slam allaxdu lana washaqu ligayrina luxudka annaga baa iska leh jeexa dhexda laga jeexayana dadka kalaa iskale dadkaan annaga ahayn baa iskale waxaa soo saaray ahlu sunanka wahayruhum sanadkiisa xaafidku waa daciifinaya ibnu sakan iyo sheekh albanina wuu saxiixinaya lishawaahidii buu sheekhu u saxiixinaya man ayb waxay culimmadu isku waafaqsan yihin sida imaamu nawowi caleh raxmatullahi uu soo guurinayo labada qaabba waa laysu aasi karaa buu leeyahy qabriga iilka labada qaabba waa loo qodi karaayo way bannaan tahay in luxud laga dhigana way bannaan tahay in jeex laga dhigo bartanka laga jeexana way bannaan labadaba way bannaan yihin bule ijmac wayaan bule macna laakiin in kaanat alardu sulbatan laa yanhaaru turaabuha fallaxdu afdal buu hadduu dhulku adag yahay oo dhul dumahayo caradiisu dumayo uusan ahayn luxudkaa markaa fadli badan buu ayb adiladan soo sheegnay buu deliishanay wain kaanat rakhwatan tanhaaru fashaqu afdal bu markaas hadduu dhulku dhul jilicsanoo caradiisu dumaysa uu yahayna markaa jeexidda dhexda laga jeexaa fadli badan markaas maxaa laga cararaya markaa waxaa laga cararayaa qabriga inuusan ku dumin de meydka soma dhulka dabeicadiisa la kala fiirinaya buu le man laakiin labada noocba waa bannaan yihiin ijmaacan buu le waana sidaas man labada noocba waa loo samayn karaa laakiin haddii labaduba suroobi karaan lixudkaa ka fadli badan ab can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhu uu ka warinaya naxwu xadiidka mid la mida wa zaada wuxuuna ziyaadiyey bayhaqi xadiidkiisa uu jaabir ka warinaya wuxuu ku ziyaadiyey wa rufica kor baa loo qaaday qabruhu qabrigiisii kor baa loo qaaday nebiga qabrigiisii buu ka wadaa wa rufica kor baa loo qaaday qabruhu xabiibka qabrigiisii canil ardi dhulkaa kor looga qaaday qadra shibrin taa ka qiyaasteeda waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey bimacnaa waxa weeye nebiga luxud baa loo sameeyey sal lay sl dhoobadaasna waa lagu celiyey oo macnaa waxa waa laga sokaysiyey qabrigiisii markii carada lagu rogayna qiyaastaa ka la-eg baa dhulka kor looga qaaday oon ka siyaasanayn sanadkiisa waxaa ku jira ziyaadada dambe oo qabriga in qiyaastaa kor loo qaadaya nin la yidhahdo alfudayl ibnu sulaymaan oo saduuqun lahu khataun kaiir uu ku tilmaamay xaafidku waa nin saduuqa laakiin khaladkiisaa badan laakiin ariiq kaluu leeyahay oo mursal ah sheekh albaanina uu taxsiininayo janaa'iska uu ku taxsiininayo marka xadiidku lishawaahidihi mm, waa sugan yahay wuxuu inoo faa'iideynayaa qabriga in aan kor looga qaadi karin inaan qabriga kor looga qaadi karin taa ka wax ka siyaasa caradii ka soo baxday unbaa lagu celinayaa carro ka siyaasan looma raadin karo qiyaasta kor loo qaadi karana waa untaakadaas siyaado maaha saas daraaddeeda imaamu shaafici caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay waajibun anlaa yuzaada fi lqabri turaabun min hayrihi waxaa waajib ah qabriga caradii ka soo baxday caro aan ahayn inaan lagu siyaadinin liannahu idaa ziida irtafaca jiddan buu buudi haddii carro kale loo doono qabrigii kor buu aadhayaa buudi wainamaa uxibu an yushkhasa calaa wajhi اlardi shibran aw naxwahu waxaan jeclahay buu yidhi taa ka qiyaasteeda iyo wax la mida uun korka in dhulka kor looga soo qaado un waxaa la doonayaa un in la garto meeshu inay qabri tahay oo la siiyo axkaamtii iyo xuquuqdii qabrigu lahaan jiray waa midda labaadee waxaa la doonayaa daadadka iyo inaysan gelin qabriga oo way duminayaan oy dhinacyaha ka maraan inta uun masaalixda wax qaban karan baa kor loo soo qaaday laa aar intaa ka badan may marka wixii intaa ka siyaasan marka wixii intaa ka siyaasan bacdu ahlicilmi waxay lehin waa xaaraam fuqahada qaarkoodna waxay lehin waa makruuh waa u tegi doonnaa insha allahu tacala waxaa fiican sidoo kaleeto oo sunno ah qabriga marka carada lagu celiyo lagu rogo kadib in kurs loo sameeyo ataniim an yujcala musanaman tasniimku waxa weyaan kurska geeloo kaleeto dhinacyaha inta carada laga hagaajiyo in kurs loo yeelo dhuuban saasman sidaasin iyaduna waa sunna waa mustaxab waxaana laga qaadanaya xadiidka sufyaan itamaar cinda albukhaari wuxuu ihi ra'aytu qabra nabiyi sal lay wasalam wa qabra abi bakrin wa cumara musanaman waxaan arkay nebiga qabrigiisa iyo qabriga abubakar iyo cumar ayagoo la kurseeyey oo kurs loo sameeyey yani xagga kore laga dhuubay caradii dhinacyaha looga dajiyey macnaha sidaas weyaan xadiidkaasaa marka ku sugan sidaasaana sax sunnadu waa sidaas laakiin qiyaasta kor looga qaaday waa inayna taakada ka ziyaadin wlimuslim waxaa u sugnaaday canhu jaabir xaaluu ka warinaya radi allahu canhu e, naha wuu reebay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay an yujasasa in la nuuradeeyo alqabru qabrigii in la nuuradeeyo wa an yuqcada iyo in lagu fadhiisto calayhi qabriga korkiisa wa an yubnaa iyo in la dhiso calayhi qabriga korkiisa in la dhiso intaaba nebigu waa reebay sal lay slm abu daawuud iyo nasaa-i waxay ku siyaadiyeen aw yuzaada calayhi ama qabriga korkiisa in siyaado lagu daro waxaa kaloo ku siyaadeen aw yuktaba calayhi qabriga korkiisa in wax lagu qoro intaaba nabigu waa diiday salawatu rabbi waslamu aleh waa reebay dhowrka masale ee xadiiskani kulansaday masalada koobaadi waxa weyaan qabriga nuuradayntiisa ayuu reebay nuuradaynta waxaa laga wadaa qabriga in la qurxiyo oo macnaha waxa weeyaan wax dhalaalaya lagu sameeyo waagaa nuuradda jisigaasaa la isticmaali jiray laakiin hadda booskeeda waxaa la gelaya waxaa gelaya in qabriga la rinjiyeeyo kalar la mariyo nooc dooniba ha noqdo lanna aslanba lama warrabo wuxuu wax qaban karaba carada wax ka siyaasan in la geliyaba lama warrabo mamnuucba nahyigaasina asalkiisu waa taxriim annahyu sharciga hadduu ku yimaado asalkiisu waa taxriim haddaan la helin wax nahyigaasi taxriimka ka sarfiyo istixbaab ama karaaho uu sarfiyo sidaas daraaddeed madaahibta qaarkoodoo ku tegey nuuradayntu waa uun karaahiye taxriim ma aha saarif ma hayaan nahyigan ay kaga sarfiyaan taxriim oo u sarfiyo karaaho u sarfiyo wasawaabu waxa way culimmadu ku tagtay qabriga in la rinjiyeeyo ama la nuuradeeyo inay xaaraam tahay baa sawaaba nahyiga daahirkiisuna saasuu faaideynay waxaana ku tegey alimaam maxamed ibnu xasan ibnu xami iyo eyrkii maxamed ibn xasan ashaybani iyo eyrkii baa ku tegey inay xaaraam tahay aymo badan baa qaba ayib masalada labaadi waxa weeye in qabriga korkiisa lagu fadhiisto iyaduna waa xaaraam waxaa laga faa'iidaysanayaa nahyiga iyo sidoo kaleeto xadiidka fii saxiixi muslim min xadiisi abi hurayra nebigu wuxu uhi sal ly slm lian yajlisa axadukum cala jamratin fataxriqa iyaabahu fatakhlusa ilaa jildihi khayrun lahu min an yajlisa calaa qabrin midkiin inuu ku fadhiisto dhuxul dab ah oo intay maryihiisa gubto kadibna ay jidhkiisa u gudubto ayaa u dhaanto uga khayr badan inuu ruux qabrigiisa ku dul fadhiisto qabri inaad ku dul fadhiisato dhimbil dab ah intaad ku fadhiisato adiga iyo maradaadaba inay ku gubtaa kuu khayroon intaad qabri korkiisa ku fadiisan lahay waa xaaraan marka w waxaa la mid a ah xadiidka cuqbat bni caamir oo nebigu uri sal lay waslam lian amshiya calaa jamratin inaan dhuxul korkeeda ku socdo dab ah aw sayfin ama seef korkeeda aan ku socdo aw aksifa naclii birijlaya ama rijli ama inaan kabtayda ku tosho lugtayda adiga haddii lagu idhaahdo kabaha tolo gacantana ha u isticmaalina lugaha ku tolo sooma shaqo maa masle adag sooma aw aksifa naclii birijlii axabu ilaya min an amshii calaa qabri muslimin taasaa ii dhaanta oo aan ka jeclahay in aan ruux muslima qabrigiisa ku dul socdo wamaa ubaalii a alqubuuri qadaytu xaajatii am wasata asuuq buu nabgu sal ma u kala aabayeelaya buui inaan xabaalaha dhexdooda ku xaajo guto iyo inaan suuqa dhexdiisa ku xaajo gutaayo waa isku mid buuri macna maxaa laga wadaa inaad xawaalaha iyo qubuurta aada la aado xaajo oo saxariya kaadi la aado waxay la mid tahay intaad suuqa dhexdiisa isku qaawiso halkaa inaad saxariya kaadi ku sidayso wax ay ku dhexaysa ma jirto limaada lianna meeshanna bini aadan nool baad cawradaadii intaad baad dhex geysa meeshana bini aadan muxtaram ah dhulkiisii iyo magaaladiisii uu deganaa intaad la tagtay baad qashinkii geysa soma taas maxay kutusa marka muslimiintu markay dhinteen qubuurtoodu waa sidii dhulka la degan yaho kale muxtaram u tahay ilaa nabigu salawatulh xadiidkaasi ibnu maajah baa soo saaray waana suganya buusiri iyo albani baa saxiinaya xaafid lbuusiri iyo albani labadu way saxiinaya wuu suganya manaa manaa waxaa laga wadaa ixtiraam bay leeyihi ixtiraamka waxaa ka mid a ah inaan laga dhiganin jid la maro inaan xaajada lala aadinoo lagu xaajo gudanin musqulo laga dhiganin inaan lagu dul istaagin oo lagu dul fadhiisanin xataa nebiga waxaa ka sugan sal ly wasalam nin kaba qaba intuu arkayo qubuurta dhex socda inuu ku yidhi yaa saaxiba sabtiyatayni alqi sabtiyatayk war ninka kabaha qabow qubuurta kasii qaba muxuu ahay kabaha ka saas dareed culimada qaarkood waxay istixbaabsadeen oo sunno ah qaarna way waajibinayaan qubuuraha markaad gelayso haddaad u baahato inaad kabaha siibto banaan ku siibto qaar waxay leeyihiin xadiiskii muxuu ahaaye qabriga markaad ka dhaqaaqdaan naftaa lagu soo celinayaa isagoo maqlaya muxuu ahaay qarca nicaalihim ee ku jira bukhaari bay leeyihiin wuxuu kutusayaa in kabaha lala geli karo adig ibnu xajar iyo waxay leeyihiin kana wuxuu kutusayaa inay bannaan tahay kana wuxuu kutusayaa in laga fiican yahay intaasoo dhan maxaa loo yeelayaa qubuurta muslimiinta la ixtiraamaya saas macana qubuurta muslimiinta ayaa la ixtiraamaya marka laguma fadhiisan karo lamana isticmaali kara ka waran haddiiba inta layska duldegaba guryo laga dhigto is iyo akharo miya is iyo akharo xamar guryihii ka dhisna is iyo akharo maxaa loogu bixiy mataqaana soo xabaalo muslimiin meesha ma aan jirto xabaale ahayd meeshu saas way macana xaaraan way qaci ah dhulku mar hadduu xabaalo yahay lama degi karo lanna waa dhul milki u ah iyaga cid kale ma milkin karto walaa dowlad baan qaadan karin xataa haddii uu meydku intuu muddo ku jiro lafihiisu ay baaba-aanoo lays yidhahda xilli aan waxba ka joogin baa la gaadhay markaa mid kale meeshii waa lagu aasi karaa loona baahdo markaas laakiin inta meeshao dhan laga saaray in la degaayo maya taa hadday xabaaluhu xabaalo gaalo yihiin gaalada qubuurtooda inta layska saara lafahoodaa la degi karaa xadiikii fi saxiixi bukhaari nebigu markuu masaajidkiisa dhisahayey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh madiine ku yaalla masaajidku meeshuu ka dhisan yahay ardun khariba iyo xabaalo gaalaa ku yaalla markaasuu nebigu amray xabaalihii in la faqo oo lafihii ku jiray laga saaro masaajidkii baa laga taagay limaada lianna waxa weeyaan lafaha muxtaramka waa lafaha muslimiinta laakiin lafada gaaladu muxtaram saas man ayb marka saas wey marka yani lagu dul fadhiisan maayo lana degi maayo la qaadan maayo lama mulkin karaba waxaa kaloo masalada saddexaadee xadiisku ku yaalla uu yahay xabaalaha korkooda in la dhisana nebigu waa reebay salawatu rabbi wasalam aleh wa mslada saddexaad xabaalaha lama dhisi karo oo lagama dul dhisi karo shay kale iyagana taaka wax ka siyaasan kor looma qaadi karo guryo iyo qubadana lagama dul dhisi karo haddii laga dul dhisana waa in la dumiyo waajibka waxa weeyaan qubad xabaal ka dul dhisan haddii la arko waa in dhulka lala simo oo warkaas yaa yidhi ma ashabaab baa yidhi ya maya nebi maxamed baa yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebi maxamed baa yidhi fii saxiixi muslim waxaa ku sugan iyo ahlu sunanka can abilhayaaj alasadi in uu yidhi cali bni abi aalib baa wuxuu igu yidhi alaa abcauka calaa maa bacasanii calayhi rasuulu lahi sal lay slm war abulhayaajow miyaanan kula diraynin wixii nebi maxamed ila diray fariir nebi maxamed ii dhiibay maan kuu dhiibo oo maxay tahay wuxuu nebigu amray buu idhi anlaa tadaca timhaalan ilaa damastahu taallo inaadan ka tegin haddaad aragto ilaa aad calaamaadkeediiyo astaamaheeda dhan burburiso ood ka taqalusto taallooyinkii camar ku yaalla magaalooyin ku yaalla kuwaas wa xaawataaka iyo muxuu ahaa sayidkii iyo wixii la dhihi jiray muxuu ahaa xeelahaasoo dhan axmed gurey iyo khuraafaad way waxaaso dhan hal la burburiyo rasulku yuri sal lay slm mooryaanta maxaasinteeday ka mid ayagu haba dhacaan hadday rabaane oo ha iib geysteene laakiin inay dhulka la simeen waa khayr shircada islaamkaa qabta dhulkaa lala sima waxaas nebigaa dardaarmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in sha allahu tacala waa rajaynayna inayna soo noqonin baalibaan markay afghanistan ay ka talinayeen sanamkii ugu weynaa kaabuul ku yaalay intaasoo kun oo sano dhisna ee buudhisamku caabudahayeen markay burburiyeen caalamkao dhan baa istaagay ilaaba kharaa'ibta jirta aan aragnaba wadaadadooda hayoo la maxay u burburiyeen maxay u burburiyeen war sanam la burburiye lagama doodo nebi maxamed baa yidhi salawat tamaatiisha burburiya oo amarka bixiyey salawat rabbi wasalam caleyh waa mid talabaad waxa weeyaan walaa qabran mushrifan ilaa sawaytahu nebi maxamed wuxuu iisii dhiibay qabri kor u qaadan haddaad aragtana dhulka la sin yaa dardaana kaa bixiyey waa nebi maxamed salawat rabbi wasalam caleyh fii xadiiin aakhar oo fudayl ibni cubayd laga warinayo fii saxiixi muslim ayaa sidoo kaleeto uu ku sugan yahay qubuurta kor u dhisanoo dhan in dhulka lala simayo nebigaana amarkaa bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cali bn abi aalibna dadkuu amri jiray saxaabaduna way samayn jireen imaamu shaaficina caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay qubuurta kor u dhisan waxaan soo gaadhay umarada iyo madaxda maka ka taliya oo intay dumiyaan cid la hadasha ayna jira oo ku caarida sidaas daraaddeed waa waajib sharci ah hadday dhismaha la dhisay qubuurta ay raacsan tahay in la caabudayana mafsadadu waa kasii siyaasantahay markaas wujuubkuna waa ka sii adkaanaya qubuurtaa in dhulka lala siibo waa amar sharciya nebi maxamed aana bixiyey salawatu rabbi wasalam aleh saas daraaddeed qubadaha dhisanoo dhan waa in laga takhaluso qubadaha dhisanoo dhan waa in la dumiyo wax kastoo alle kasokow la caabudana waa in la gooyo geedaha la barakaysto waa in la jaro xataa salaxumo ma ahee intaad usoo dhuumato haddaadan tabar haynin jar oo dumi kana dhaqaaq isku dhex daadata diri wax ilaahay ka sokow la caabudo tawxiidka dhaawacaya sidiisaba loomaba kaadiyaba waa laga takhalusaa qolyo badan baa waxay dhiilaayeen imaam muxuu ahay khaliil raxmaan ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu asnaamtoodii intuu u tegey uu qacda ka saaray qaar badan baa waxaa laga yaabaa hadda oo muxuu ahaayey wax walba xikmaddu u baahan yahan ku hay xikmad yaa waxay dhihi lahayeen mxuua khaliil raxmaan walowlaa aynan ka xishoonaynin nebiga waxay dhihi lahayeen farsamxuma meesha ku jirta war farsamxuma meesha kuma jirtee sideedaba shaygu hadduu tawxiidka taabto oo dadka iimaankoodii iyo asalkii diinta taabtaay waa in la zuuliye waa in la zuuliye awood markii loo helo shardi waxaa ah uun inayna ka dhalanaynin zuulintiisa mafsado ka weyn waa inayna ka dhalanaynin shardigaasa ah. oo markaa waxay u noqonaysaa qaacidadii ahayd qaacidaة اlmasaalix wاlmafaasid ay ficiloo lagu tilaabsanayo waa inay maslaxadiisu ka rajaxan tahay mafsadadiis qeydkaanba macnaa waxa way ku xidh laakiin nabigaa dardaarmay salawatu rabbi wasalam caleyh in la zuuliyo mabaanida jirta wax badanoo ka midana waaba khuraafo maba jirta waxaad arkaysaa wadaadada qaarkood shan qubadood baa u dhisan shan qubadood war qubadee buu ku aasan yahay wadaad anaga muxuu ahaa awogana ah allah u naxariista saddex qubadood baan aqaana anugu kuwo kalena jiraan waa dhexta wardhee qubad baa uga dhisan xaaji makaail baa laydhaha meeshan kismaayana qubad baa uga dhisan baabili iyo kor galbeedka shina waxaa lagu yidhi qubad baa uga dhisan war xagee buu ku aasan yahay sida sheekh jilaali buu taaka taaka dhulka ugu jiray asalkeeda ma taqaanaan meesha laga keenay haddaad eeraan ziyaarataan eeraan booqasho ku tagtaan meel kasta qubadaha ka dhisan qubadahana sidooda rag baa ku shaqaysta sadanay leeyihiin khadamay leeyihiin rag baa meesha joogoo lacagaha urursada kitaab laga qoray baan la wada akrinahay qubadaha qaarkood waxaa ku qoran waa qubadii ree madyan ree madyan ma taqaanaanig ree madyan soo ma garanaysaa waa nimankii qur-aanka horee gaalada ahaa ee la baabi'iyey waay nin baa meel intuu qubad ka dhistay ba wuxuu i waa qubadii ree madyan caamadii baa lacag keenayso markaasuu kaga urursanay oo caamo ree madyan maxay ka yaqaanaan gaalo la baabiiyey bay ahaayeen eeraan meel kastood ku tagta qubadaa ka dhisa mashaakisha caalamulislaami haysatee qubaduhuna asalkoodu mar walba shiicay kasoo soo jeedaan shiicadana waxaa ka soo dariiqooyinka suufiyada sidaas daraaddeed markaad muqaaranayso dariiqooyinka suufiyada iyo shiicada farqi basiida udhexeeya caqaa'id ahaan waa isu imaanaya shiicadaa ka horeysay iyadaa waxaan o dhan laga qaatay quluwigan faraha badan ayadaa laga qaatay hada bilahi towfiiq w sal llahuma slm cala nabiyina mxamed w cala ali w saxbi